رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال المصنف رحمه الله العام تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر مثل إن الأبرار لفي نعيم فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين وعن سوغارني qaybtii ugu muhiimsanayd oo run ahaantii la dhihi karo halka kanbuuba usuulu fiqigu ka bilaabanaya waxaan horay isla soo meel dhignay in usuulu fiqigu uu la tacaamulay alfaad awaamirtan ama alkhitaab alsharci ee ilaahay iyo rasuulkiisa ka soo fulay buu la tacaamulaya haddaba su-aasha ugu horeysa waxay tahay marka khitaab sharci ah aayad ama xadiid ay soo arooraan ko waxaa laisweydiiyaa yaa lala hadlaya labo cidda lala hadlayo waxa lagala hadlayo miyaa lagu khasbay mise waa la door doorgeliyey waxbaa loo diiday oo laga reebay mise waxbaa loo ogolaaday waxaan laga raba mawaajibba masunna idan maadaama usuulu fiqigu uu la tacaamulo waxaa jawaanibta hadda aanu tilmaamaynay baa waxaa noogu soo hormaray ama noo soo hormaray qeybtii iyadu la xiriirta alcaam wuxuu leeyahay tacriifuhu lugatan alcaam aw alcaamu lugatan ashaamil waa wixii wax kulansada haddaan idin idhaahda maalan caamatan waxaa meesha fadhiyaan la hadlay bimacnaa cid aan ka tegay ma laha ama hadalkaygu wuxuu u dhacayaa caama dadka meesha jooga haddaan idhaahdo waa caam ama ogeysiisku ogeysiis caam ah haddii aan idhaahdo macnaheeda waa shay general ah qof kastoo meeshan fadhiyo uu soo gelayo oo hadalkan ku wajahanya waistilaaxan erebixinta sharciga ah allafdu waa dhawaqa almustaqriqu ee isagu maashoodsanaya ama kulansanaya saad dhihi lahaydba lijamiici afraadihi hi oo lafdigaa ah lafdigaa qeybihiisa oo idil ilan lafd walba afraad buu ka kooban yahay ajza buu ka kooban yahay inuu wada kulansado bilaa xasrin koobis la-aan sidaa caadada u ah sheekha wuxuu sameeyey ixtiraasaat ixtiraasaadkaa baan ku fahmi doonaa bilaa xasrinta gadaal ka timid macnaha ay u fadhido mithal tusaale ahaan ina alabraara kuwii iyagu baariyiinta ahaa ee wanaagga la imanayay la fii naciimin bay dhex ahaadeen marka la yidhaahdo waa abraar oo dhan baari oo dhan ha noqdo dhadig ha noqdo lab ha noqdo mufrad meel taagan ha noqdo jamc waa la camimay inay janno geli doonaan marba haddii qofka uu yahay bar aayaddan muujisay cidna lagama tegin fa kharaja waxaa baxay oo aanan soo gelaynin biqowlina bisababi qowlina oo raahdeena aanu niri almustaghriqu lijamiici afraadihi waa midka isaga kulansanaya qaybihiisoo idil markaan laadna waxaanan soo gelaynin maabaanan soo gelaynin oo halkaa ku baxay laa yatanaawalu isaga aanan gaaraynin ilaa waaxidan mid keliya mooyaan kalcalami oo kale waxaa jira marka waxa hal shay keliya noo tilmaama oo dalaaladiisu ay ku dul istaagaysa uun keliya hal qof sida calamka oo kale maxamed markaan idhaahdo yaa ula jeedaa waa hal qof yuusuf markaan idhaahdo qof baan ula jeedaa kaama soo gelayo maxaa yeele caama haddaan idhaahdo muxamed hawshan qabo halkaa marka waxaan la hadlay hal qofun baan la hadlay wanakiratu baa ku baxay nakiradii oo ah wixii indefinitka ah oo aan laysla oqoonin oo fii siyaaqi alihbaati oo iyada ku soo aroortay jumlo iijaabi ah waxaanula jeedaa fii siyaaqi alihbaati waxaa laga ictiraazaya fii siyaaqi alnafyi ihbaatku waa wixii statement ah affirmative ah wixii positive ah oo diidma aanan xambaarsan jumladu markaana diidma xambaarsanayn ayaa ihbaat lagu magacaabaa siyaaqna waa contexk jumladu ay dhex dhacdo ka qowlihi tacaala fataxriiru raqaba adoon xorayntayd amaba qoor xorayntayd baa laydinka raba liannaha laa tatanaawalu maxaa yeele ma wada gaarayso jamiica alafraadi qaybaha oo idil calaa wajhi shumuuli si kolansi ah uma wada gaaraysa wainamaa tatanaawalu waxay gaaraysaa un kaliya waaxidan midoo kaasoo ghayra mucayanin mid si gaara loola jeeda aanu ahayn ku fahmi doonnaa insha allah wa kharaja biqowlina markaan leenahay bilaa xasrinna markaan leenahay iyadoo xasri la-aan koobis la-aan markaan leenahana waxaa ku baxay maa yatanaawalu waxa kolansanaya ama gaaraya jamiica afraadihi qeybihiisa oo idil maca alxasri iyadoo koobis lala qabo ka asmaa'i alcadadi oo kale tirooyinka magacyadooda oo kale miatin ay ka miatin wa alfin boqol iyo kun iyo wanaxwihima wixii la halmaalo dabcan marka hadalka sidaa loo dhigo waxaad moodaa inuu iska adag yahay laakiin tusaal markii tusaalooyin aanu bixinay wax walba cadaan doonaan biidn illahi subxana wa tacaala كلمة العام waa ismi faacil waxayna ka timi min cama yacumu cama almataru jamiica ajzaءi اlbilaad roobkii wuxuu gaaray meel kastaba camama almudarisu wuxuu tacmiimiyey macalinkii waajibaadkii uu ardada u diri lahaa ardadoo dhanba إعلان haamun wacaamun ogeysiis muhiim ah dadkao dhanna ay wada dhan yihiin marka caam waa shay cumuuma kelmadda asal ahaan halkaasay ka timid haddaba dadku waxay isku khaldaan culummadu markay ku tiraahdo cumuum iyo khusuus iyo markuu yidhaahdo hada acam wa hada akhas maxay ku kala duwan yihiin cumuum iyo khusuus marka la yidhaahdo tilmaamayaashaas alfaaday u laabataa hadduu ninku yidhaahda caalima haadaa lafdun caam lafdigu ka hadlay haadaa lafdun khaas lafdiga kan ayuu ka hadlay laakiin marka laga hadlo alcamiya walakhasiya marka laga hadlo oo lagu yidhaahdo hada acam kan baa kan ka caansan wa hada akhas kan baa ka khaasan baa acam ka guda weyn kan baa akhas ka dhuudhuuban marka lagu yidhaahdo macnahay u laabanaysaa marka kutubtu markaad aqrinaysay fiqiga usuul fiqiga ah ku baraarug marka uu sheekhu uu ku yidhaahdo haadaa caam wa haadaa khaas lafdigu ka hadle hadduu ku yidhahdo acam iyo akhas hadduu kira macnuhu ka hadle idan marka cumuumkan la sheegay min cawaarid alalfaad alcawaarid waxaa loola jeeda sifaat taa marka qofka inuu ku baraarugu weyo kitaabka markuu aqrinayo haddaba wuxuu ina yidhi marka marka la qeexayo waa lafdi almustagriq min alistiqraaq istiqraaq waa maxay min haraqa yaqraq haraqa yaqraq qofka markii biyaha uu ku dhex dhaco oo dround uu noqdo oo biyuhu la tagaan ma qayb jirkiisa ka mid a ah, biyaha ka badbaadi karta dheg iyo tan iyo meel walbaba biyuhu gaaraya illan waa qof biyuhu ku dhexa quusay oo sank ah oo hoos tegay markuu biyuhu meel walbaba ida istiqraaqa waxaa laga wadaa qofba lagama tegin sidii markii biyo iyo fatahaad biyuhu ay soo fatahaan ama qofku markuu biyo ay la tagaan amaba uu ceel ku dhexdhaco ama bad uu ku dhexdhaco sidii biyuhu jirkiisa u wada gaarayaan ayaa khitaabkan sharciga ilaahay ka soo fulay rasuulkiisa dhammaan makhluuqaadka lala hadlaya ama dadka lala hadlayo dhan wuu kulansanaya marka almustaqri markaad maqashid bimacnaa waa uu bimacnaa wuu wada gaarayaa wey haddaba marka la yidhi waxaan ka hadlaynaa masalada yada lakiin waxaa la yidhi haddii la yidhaahdo waxa hal meel keliya ku dhacaya kuma jiro hadda haddaan maxamed idhaahdo aan idhaahdo akrim muxamadan yaanu la jeeda hal nin akrim bakran hal nin baa ula jeeda akrim caliyan hal nin unbaan ka hadlaya cumuum maaha hal nin unbaan sheegay anugu ku idhahdo khud iljawaal haada wa fulanan qaado moobaylka kan hebel c hal qof baan ka hadlay laakiin markaan idhaahda maalan oo si kale u dhiga hadalkii oo aan raba inaan tilmaamo ajza'dii in ka baxsan waxaan leeyahay maalan akrim alqawma ama akrim alطalabata addaarisiina li maadati usuuli اlfiq maamuus aalaba markaan idhaahdo yaa lala hadla hadalkaygu wuxuu u dhacay aalaba dhammaan ardada isugu timid halka kan ee fadhida ee maadada usuuli fiqiga raacanayso dhan baan ka hadlay haddii ardayga intuu qofkii aan la hadlay intuu yimaado oo abaalmarina intuu qaybiyo arday ardada ka mida ah uu ka tago buusii hebel buusii hebel buusii mid buu ka tegey kan gadaal fadhiya kan hore fadhiya qof buu ka tegey qofkaa laga tegey ma daw bay u tahay ma suurtagal bay u tahay xaq miyuu u leeyahay inuu cawdo oo uu cabasho uu la hortago ninkii amiirka uu yidhaahdo aniga waa laga tegey ma dacwoon kara maxaa yeelay khitaabkii ka soo baxay macalinka ama amiirka ayaa wuxuu ahaa akrim alabata qofna haka tegin maxaa yeelay khitaabku wuxuu ahaa khitaab caam laakiin haddaan akrim muxamadan akrim caliyan akrim yuusufa akrim bakran hal nin baan ka hadlay idan lafdiga caamka waa shayga eh, generalka waa meesha do english common noun iyo proper noun buu leeyahay markii magacyada la joogo oo waa qeyb ka mida ah maaha iyadoo dhan ma wada maxaa yeelay collectivkiisuu leeyahay wuxuu leeyahay gramarkiisa qaybo kala duwan laakiin marka la joogo luqada carabiga qeybta tan waxaa laga hadlay idan faa'iidada ay leedahay waama waxaan rabnaa inaan ogaano hay inoo soo dhacday iyo xadiidka ka nebiga sal alla lay slam ka soo arooray ma ummadii oo dhan baa lala hadlay ma dabaqo gaaroo gooniya lala hadlay ma fi'a mucayana lala hadlay ma xaalad gaaray ka hadashay ma markii maka la joogay ayaddu ka hadashay ma reer madiinaa lala hadlay ma kufaar bay kusoo degtay muslimiintay ka hadlaysaa caamku faa'iidadiisuu leeyahy waxaa laga yahay khitaab adiga aan khusaynin inuu yahay inuuna khuseeyana waa laga yaaba idan caamka asal ahaan macnaha wey hadda daan ku yidhahda maalan akrim alqawma xasri miyaa jira akrim alqawma qowmka ama akrim alطalabata miyaan koobay yani bimacnaa waa maxay bila xasrin wey dhammaan wixii taaliba magaca meesha fadhiya akrim alطalabata fi الsaala الثaaniya fi اlmarkaz saalada labaad ardada isugu timid ee meesha joogta halkaa wey haddaba waa tan aayaddu inay leedahay macnaha wey laakiin marka la leeyahay oo uu tilmaamay uu leeyahay wالnakira fi siyaaqi اlإhbaati markuu leeyahay amaba markuu leeyahy wakharaja biqowlina bila xasr bila xasr koobis la-aan maa yatanaawalu jamiica afraadihi maca alxasr hadda asmaa alcadad soo qabo tiradoo kale mia boqol milyoon iyo wixii la midka ah waa asmaa alcadad wey laakiin way koobantah haddaan idhaahdo akrim miatan min aulaab boqol baan ku koobay sooma boqol iyo ko wax ma siin karaa ma siin karo haddaan idhaahdo milyoon min annaas hal milyan iyo hal qof wax ma siin karaa ma siin kara halkaa milyoon ubaa laga rabaa haddaba marka caamka bilaa xasrinta waxay tahay asmaa alcadad waa xasri kooban yihin boqol haddaan idhaahda boqol dhihi karta toban qofood baan ku tilmaama ko iyo toban waxba siin karti labaatan baan kuu tilmaama labaiyo labaatan ko iyo labaatan kama dhigi karti walaa iyo bar kuma dari karti leesh maxay cadadku xadidan haddaba marka wuxuu leeyahy allafdu almustaqriqu lijamiici afraadihi bilaa xasr maxaa loola jeedaa sida asmaa alcadadi uma koobna halkaa mayna dhacday maxaa yaele asmaa alcadad tiro marka laga hadlaya mia cashara cishriin milyoon alf way koobanta maxaa number gaara baan kugu xiray numberkaa ma dhaafi kartid laakiin wixii intaa ka baxsan numberku markaa wuu ka baxsan yahay mithaalna waxaa looga dhigay qowluhu jala wacala ina alabraara lafii naciim ina alabraara lafii naciim yaa laga hadlayaa qof kasta oo baari ah haddaba aan innagoo aayaddaa soo qaadanayna aanu ku duldejinno qeexidii hadda layna siiyey definitionka hadda layna siiyey bal aan ku duldejinno alabraar waa jamcu waxaa laga hadlaya qofka baariga ah ee barka ah ee ilaahay subxana wa tacala hogaansamay waa lafdi kow labo almustaqriq lijamiici afraadihi wuu yahay oo ah meel kasta uu joogo fi zamani الnabiyi fi zamani الصaxaaba fi zamani الtaabiciin quruntii wustada ahayd qarnigan hadda la joogo kuwa gadaal ka iman doona ilaa qiyaami الsaaca ko number kale haddana bila xasr koma koobno oo may dhihin ina alabraara ee maalan boqolka ugu horeeya waqtiga nebiga jooga maanaan dhihin anuu maana xadidin mar haddii sidaa taa waa maxay lafdigu waa lafdi caama halkaa waa yna dhacda soo ma haddaba meesha marka aan rabnay inaan tilmaano haddana wuxuu ina yidhi waxaa kaloo baxay annakira fi siyaaqi اlihbaat saddex shayba horta inaad tasawursatid waxay dhahaan waxay dhihi jireen alicraabu aw ilmacna qabla اlcraab horta macnaha ha ku dhaco intaadan craabta aadanaadin annakira maxaa loola jeeda waxaan laysla oqoon wixii indefinite ah rajul nin imraa fasl kitaab waxaa marka haddaan ku idhahda laakiin alrajul ninkii almara haweenaydii alkitaab waa shay labadeen naga wada dhexeeyo oo definite ah ayib siyaaqna haddaad maqashay siyaaqu lkalima waa sardinta waa context meesha english ku dhaho jumladusay u socoto maalan siyaaq alkalima waxaa laga yaaba mar qaarkii qofka inuu jumladii intuu qoor jabiyo oo uu siyaaqeedii kala dhex baxo siyaaqa markuu kala dhex baxo macno aan macnihii jumladda ay u socota waxaan ahayn waxa laga yaba la aado haddaba maalan aayadaha hadda ka hadlaya mara fi lqur'aan alkariimi ee ka hadlaya maalan jihaadka ka hadlaya tacaamulka maca alkufaari ka hadlaya haddii qofku uu iska soo qaato keliya uu soo xusho qaatilu lmushrikiina maalan uqtuluuhum keliya hadduu soo qaato oo aanu siyaaqeedii ku xirin oo ah xaaladaa marka la joogo markay idin gardaraystaan markay dhibaatada dha hadduu siyaaqa ka saaro waxaa soo baxay aayada un taagtaagan oo keliya wuxuun dila un ah laakiin siyaaq bay aayadu ka hadleen sooma waxaa la mida ah, maalan haddii qofka siyaaqa uu kala baxo ah, maalan masaa xalaasha iyo xaaraamta waxaa soo baxay aayado un leh waxaan iska cuna wixii xaaraama idan siyaaqa waxaa loola jeeda waa contextkeeda inay ku jirto ihbaat maxaa lagu magacaaba waxaa jira nafyi ihbaat jumladu ama inay togana tahay ama inay tabana tahay ama inay negative tahay inay positive tahay inay salbi tahay inay iijaabi tahay inay tahay mid iyadu faa'iidaynaysa hadal haddaan ku yihahda maalan waxa waxa way jiraan waa ihbaat waxa ma jiraan haddaan ku yidhahdana waa nafyi idan nakiradii oo ah kelmadii ama magacii aan laysla oqoonin baa wuxuu dhex dhacay jumlo iyadu diidma aanan ahayn su-aalna ahayn marka ihbaatka waxaan ka ictiraazaynaa interrogation maaha su-aal negative maaha diidmana maaha waa affirmative ama statement waa jumla sideeda ah intaa waa dhacda sooma maalan qowluhu jala wacalaa haddii ilaahay uu yidhaahdo fataxriiru raqaba waxaa laga hadlayay fataxriir qur-aan meelo fara badan bay ku soo aroortay diyada way ku soo aroortay dihaarka way ku soo aroortay maantana amhilo fara badan baa noo iman doonta insha allah subxana wa tacaala meelo kala duwan bay kusoo aroortay in adoon la xoreeyo lijaamac ahlah fii nahaar ramadaan bay kusoo aroortay amiladii aanu bixinaynay masalat aljahli iyo markaanu ka hadlaynay iyo iyo wixii la xiriiray haddaba haddii la fatixir raqaba su-aasha imaanaysa waxay tahay fatixir raqaba macaanba lafdigaas lafdi caamiya lafdigaas caam maaha maxaa yeele kulla raqaba laga hadli maayo waa raqaba keliya yani maalan kaba dhig qof baa cindu casharat riqaab ama haddaan ku yidhaahda riqaab waxaaba laga yaaba kelmadahan in haddaan ku wareerna eh maalan fadabxu shaatin qof baa xayn arya ayaa moora ugu jirta markaasa waxaan ku yidhi facalayka dabxu shaatin facalayka dabxu taasuma waxay ka dhigan taha inuu inti midida qaato ou daro dhammaan wax alla wixii arya moorada ku jira minuu wada qalaa maxaa laga rabaa shaatan waaxid idan arag marka shaat waa nakira jumladda ay ku soo aroortay waa ihbaat siyaaqa ay ku jirta waa ithbaat haddaba nakiro walbaba ee ku soo dhex aroorta siyaaq ithbaat ah ma faa'iidaynayso cumuum ma faa'iidaynayso waa fahamna soo ma cumuum ma faa'iidaynayso walidaalika waxaa laga yaaba hadda inay kula sahlan tahay laakiin axkaamta marka la joogo fiqiyaadka maxaa keenay inuu abu xaniifana ra'yi yidhahda alimaam shaaficina ra'yi yidhaahdo aaraada aimaduna ay u muuqato inay si isu duqaynayso wax kale maaha waa fahamka alfaadaas in la fahmo u baahan haddaba waxaan leenahay fataxriiru raqa buu yidhi qofka hadii uu addoonun uu soo qabto uu yidhaahdo raqabada yaani ku sirin kelmadda waxay ka mid tahay alfaada mushtaraka waxa laga yaha hadda dhadig ahaan bay u dhawaaqaysaa laakiin labna waa lagu idlaaqaa dhadigna waa lagu idlaaqaa ogow ninkana waa raqaba eh, markuu addoon yahay haweeneydu markay adoon iyadoona tahan waa lagu magacaabaa raqaba labadaba lagu magacaaba marka fataxeeru raqaba wuxuu noqon karaa dakarna wuu noqon karaa unthana wuu noqon karaa haddii marka qof noocan ma ay meel u joogaan mid keliya haddii uu ka kafaaro guud ahaan uu u sadaqaysto ama uu bixiyo kafaaradii way ka dhacda marka laakiin macnaheeda maaha in kulli waxda meesha uu keeno macnaha way macnaha aan rabnay inaan marka tilmaano su-aal baa marka imanaysa oo meesha soo hosgeli karta khaarigna mawduuca noqon karta cumuum walbaba ee ku qoran fi اlkitaabi wa الsunna takhsiis ma soo geli karaa bimacnaa waa maxay saaad og tihiin waxaa iska soo horjeeda caam iyo khaas muطlaq iyo muqayad mujmal iyo mubayin waa inoo iman doonta mufasalka waa inoo iman doontaa caam kasta ee qur-aanka ku soo arooray iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam takhsiis ma soo geli karaa ma la khasisi karaa su-aasha iyada ah waxaan leenahay culammada qaarkood waxay leeyihiin waa suurtagal markaa su-aashaa ka jawaabayso inaad dhahda yumkin haa ha dhihin oo bimacnaa ha dhihin daruuri ha dhihin laga waxaan dhahda yumkin waa suurtagal waxaan sidaa u leenaha maxaa yeele waxaa jira cumuumiyaad qur-aanka iyo sunnada ku soo arooray oo aan la takhasiisin karin haddaba maala haddii aan ku ihahdo ina allaha bikulli shayin caliim ilaahay subxaana wa tacaala wax walba ula socdaa takhsiis ma soo geli karaa ma dhihi karaa ilaahay wax kas wuu la socdaa ilaa laakiine qofka markuu gurigiisa ku jiro maya laakiin waxaa ka baxsan qofka wixii dhegtiisa noocan oo dhegta loogu sheega ma dhihi karaa bikulli shay marka takhsiiskan takhsiis soo geli karo cumuumkan waxaa la mida ah maalan wallahu calaa kulli shayin qadiir ma dhihi marka allah subxaana wa tacaala wax kasta wuu karaa laakiin wuxuusan karin wax saas oo kalea macquul miya sida ay falaasifada ragga athc isweydiiyaan ilaahay ma abuuri karaa haddii qadiir la yidhi ma abuuri karaa dhagax isaga aanu qaadi karin kuwa dhahay oo kale yani waxay ka mid tahay waxay ka tahay hypothetical eh, theorieska nimanka efisiga ay qabaan haddaba calaa kulli shayin qadiir takhsiis ma soo geli karo laakiin cumuumiyaad kale waxaa jira takhsiis uu soo geli karaa jira waanu iman doona amhilay marka leedahay haddaba waxaa jira haddana kuwo kale waxaa jira cumuumaad oo aan la khasisinna way jiraan haddaba qowluhu jala wacalaa xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkiina inaad guursataan waa xaaraam xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu alakhi wa banaatu اlukhti wa ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min alradaca wa ummahaatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum fain lam takunuu dakhltum bihina falaa junaaxa calaykum waxalaa-ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum wa an tajmacuu bayna alkhtayn ila ma qad salaf aayadahaasoo dhan takhsiis ma soo geli karo lama dhihi karo ummahaadoo dhan wey lama dhihi karo hebel hooyadii bay ka baxsanta isaguu guursan karaa macquul maa hebel inantii ma soo gelaysa lama dhihi kara maxaa waxay ka mid tahay takhsiis ma soo galo laakiin waxaa dhici karta wuxuu takhsiis soo geli karaa markii ilaahay markuu xurimat calaykum almayta bakti oo dhan aan wax ka soo dhinta waa laydinka xaaraantinimeeye taksiis ma soo geli karaa taksiis ma soo geli karaa halkaa waa soo geli karaa maxaa nabiga sal ly slm markuu xadiidka uxillat lanaa maytatan laba mayta laynoo xalilay ma soo nabiga ma dhihin iyo wadamaan laba dhiig halkaa marka waxaa laga qaatay taxriimu dami wa taxriimu lmaytati waa suurtagal inuu takhsiis u soo galo laakiin markaan ka jawaabayna su-aasha waa inaan dhahna yumkin laakiin haddaad ka dhigtay waa qasab waxaa imanaysa in allaha bikuli shayin caliim takhsiisi waxaa imanaysa xurimat calaykum ummahatikum takhsiisi lakin waxaan leenahay yumkin waa goorma sida xaaladahaasoo kale nusuusta ay soo reebtay haddaba waxaan leenahay marka maa min caamin oo kitaabka ilaahay ku dhigan sunnada nebiga ku dhigan yumkin takhsiisuhu laakiin ma dhihi karin ilaa khusis maxaa la khasisin baa jira idan hunaa marka laba shay kala saar qaanuun walbana wuu leeyahy subject to change iyo subject to change ahayn waxaan la bedeli karin wax la bedeli karo markay taagan tahay fii kitaabillah wax ku soo aroray iyo sunnada nabiga dastuurka ah waxaan leenahay yumkin suurtagal wey qaarkood in la takhasus laakiin la khasus khasab maaha maxaa yeele waxaan la khasisin baa jira idan macnaha iyo macnaha la midkaa wey waxaanu gudbaynaa markaa siyaqu lcumuumi siyaqu lcumuumi sabca haddaba waxaan baranaynaa markaan aqrino qur'aan allahi jala wacala iyo sunnada nabiga waxaa jira ooraahiyo iyo alfaad aan ku fahmi karno waxaanu inay caam yihiin ila markii waxaa isweydiisay waayahay caam baad itiri oo aad ula jeedid inuu shaygu inclusive yahay waxoo dhan inay soo wada galayaan su-aasha imanaysaa waxay tahay ma waxaa jira halbaag ama waxaa jira qaacido aan u mari karay si aan u ogaado maxaa caam waa kan marka toddobaa layna baraya kow waxaa layna toddobada cumuum ogo maa dalla cala alcumuumi bimaadatihi maadalla maa siiqooyinka waxaa ka mid a wax ku tusiyey cala alcumuumi bimaadatihi samaysankiisa kelmadanu say u samaysanta maada markaad maqashid waa shayga meesha uu asal ahaan weykiy maadat alkelima haddaan ku meesha laga soo qaato kelmadda samaysankeeda iyo sida ayba u dhawaaqaysaabaan ka fahmaya inay caamta sida maalan kul haddaan idhahdo kul طulaab ma waxaad u baahantaha in lagu fasiro kulli waa soomaali wa jamiic ma waxaa u baahantaha in lagu fasiro wa kaafatan dhammaan wa qaatibatan siday u dhan yihiin alfaadda waxay wa caamatan ka qowlihi tacaala ina kula shayin khalaqnahu biqadar idan haddaad maqashid kul qur-aanka haddaad ku aragtid iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam cidna inaan laga tegin ogow jamiic haddaad aragtin lagama tegin kaafa idayl oo dhammaanna inaan cid laga tegin wa qaatibatan kulli giddigood meeshaad ka dhihilaydu inaan cidna laga tegin wa caamatan inaan cid laga tegin dhugu idan alfaadaas marka waxaa jira kuwan uma baahna inaan harka daliil u raadino ilan maxaa yeelay alalfaad bicumuumiha marka kugu muujinaysaa taas waxay ka mid tahay marka amhilada aan runtii u baahanna qur-aankana waan haynaa waa tanu ilahi ina kula shayin khalaqnahu biqadar kula shay waxba laga timid lagama tegin wain kullun lamaa jamiicun labada qira lamaa iyo lamaa jamiicun ladayna muxdaruun qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica wma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi cid meel laga tegi alfaadaas marka uma baahnid inaad sheekh weydiisid amaba aad tirahdee talo lafdigan kulli baa ku jira macaan buu ka hadlay mise khaas uma baahnid maxaa le alalfaad bimaadatiha siday u samaysan tahay ayaadad ka fahmi karta in caam loola jeedo halkaa meel noo dhig marka nebigu muxuuna yidhi haddaan xadiid kale bucitu ila annaasi caamatan dadko dhan baa la ii diray yurubiyaan ha noqdo afrikaan ha noqdo meeshuu doon ha deganaado caamatan number laba asmaa shard xuruufu shari maaha doogow asmaau shari shardiga magacyadiisa ka qowlihi tacaala man camila saalixan falinafsihi wa ka qowlihi tacaala fainamaa tuwalluu fahama wajhu اllah haddaad aragtid ism shardi waa maxay waa close meeshu english ka dhaho oo ah shardi shardiga marka wuxuu leeyahy magaca buu leeyahay wuxuu kala qaybsamaa isim iyo xarf buu u qaybsamaa aniga marka waxaan ka hadlaynaa qeybta asmaada ah asmaa shari baa lagu magacaaba thats why loo yidhi usuul fiqiga qofka markuu daraasayn calaqal waa inuu h naxwihii iyo sarfiga soo dhacaa maxaa yeele waa tallaab kale oo ab ah oo aan la gaarin wey hadda asmaa shari maalan uma baahna meeshan in lagu sharxo maxaa yeele mawtinkeeda waa naxwaha laakiin si aan xoogaa usoo dhoweyno waa waxyaabaha magacyada shuruudda wadata maalan hadda ilahay wuxuu yidhi man camila saalix man maxaa la shardiyey man ruuxii camila saalixan camal wanaagsan sameeyaaye soo lama shardin falinafsihi faman yacmal min asaalixaati wahuwa mumin falaa kufraana lisacyi jawaabta waa tan mantaa waa maxay marka waa ismu sharin waa shardi shardiga waa maxay jawaaba u baahana jawaabta faday dhacday o <coughs> macnaheedu waa maxay marka mantaa marka ma dad sheega anigu ii sheega man baa ilahi subxana wa tacaala yidhi lama kala saarin lab iyo dhadig lama kala saarin african eurobian lama kala saarin carab iyo cajam lama kala saarin dadka nebiga waqtigiisa noolaa dadka hadda nool man baa layidhi idan ismu shardigu sidiisu wuxuu u faa'iideeyaa cumuum mid kale fa inamaa tuwalluu makaan baan ka hadlayna meel walbaad u jeesataanba fa thama wajhu llah fa inamaa tuwalluu maxaa laga hadlay marka iyadan waxaa laga hadlay makaan baa laga hadlay meel kasta ujees agga ujees agga ujees agga ujees darajo walbaba ama jiha walbaan ula jeeda meeshaa maxaa luqada carabiga waxaa jira xuruufu sharti asmaa shar xuruuf shardi waxaa ka mid a ah in waxay dhahaan in keliya ayaa ka jirta inta kalena cala alqowl araajix inay asmaa tahaw in unba xarfu shardi inta kale asmaa raajix masaladan waxay ka mid tahay masaladii ay aada isugu qabteen alimaam ibni malik fi alfiyatihi iyo ibnu hishaam fi lmuqni oo meela kala duwan isku walaagi ibni malik wuxuu aaminsan yahay in ay tahay min alxuruuf halka ibnu hishaam uu aaminsanya inay tahay min alasma tan laftirkeeda waa laisku qabtay walakin ibni malik alfiyadiisi waa tan uu leeyahy waxarfun idma waxarfun idma kain wabaaqi aladawaati asma xarf oo waa maxay idma idma ah kain buu la mid yahay wbaaqi اladawaati asmaa markuu leeyahay wuxuu aaminsan yahay alimaam amaba ibnu maalik wuxuu aaminsan yahay fii alfiyatihi inay tahay xaraf inay tahay wixii kasoo haran asma inay tahay halka ibnu hishaam marka meesha la gaaro wuxuu leeyahy mahma kow idmaa labo eh, bal ma almasdariya walama intaas buu wuxuu ku tilmaamayaa baabka marka inay gelaysa masaladaas marka waxaan leenahay laba caalim oo culus oo aanan sahlanayn baa masalada isku qabtay sideeda aan u dayno maadaama khilaafku aad aad u culus yahay meel la tarjiixin aan lahayn intaa marka laga baxa haddana waxaan leenahay qur-aanka haddana wuxuu yidhi amaba sheekhu wuxuu yidhi number saddex asmaa listifhaami isweydiinta magacyadooda ilan marka wax la isweydiinaya asmaa baa la adeegsadaa sida ka qowlihi tacaala uu leeyahay faman ya'tiikum yaa idinla imanaya bimaa'in biyo maciinin dureeraya oo macaan badan yaa idin keenaya waa ismi istifaam maadaa ajabtum اlmursaliin maxaad rusushii ugu jawaabteen saddex fa ayna tadhabuun halkead aadi doontaan arka marka waxaa la sheegay istifhaam saddex ah saddexda istifhaam la sheegana waa asmaa si caadiya hadalka kooban waxaan leenahay كل أسماء الاستفهام meeshaa ku aragtid cumuum bay faaidaysaa leh meeshaad ku aragtidba maalan hadda haddaan ku yidhahda أya طaalibin akramta oo أya طaalibin acطayta اlkitaab ardagay waa ardayga aad siisa kitaabkan ku dhiibay maxaa laga fahmaya marka wuxuu noqon karaa muxamed wuxuu noqon karaa yuusuf wuxuu noqon karaa fi lmustawa alawal mustawa athaani mustawa araabic ardayga subaxa dhigta galabta ka dhigta aya taalib marka ayadaas waa ismu istifhaam meel kastay gashay waxaa la mida ah maalan aan mar kale aan yidhaahda maalan waqtiga oo markaan ka hadlaya haddaan ku yihahda mataa taquum goormaad duulada ka toostaa anugu marka waqti gaara kuma weydin subax baad dhihi kartaa duhur baad dhihi kartaa casir baad dhihi kartaa habeen baad dhihi kartaa eh, saacaat alula saacaat alakhiiraad dhihi kartaa waa cumuum iyo wixii la midka haddaad aragtidba marka ismi istifhaam meeshaad ku aragtidba cumuum buu faa'iideeyey taas waa hadda aan u leenahay faman ya'tiikum yaa laga wadaa yani bimacnaa waxaa laga wadaa waaxid keliya ma waa yashmal kula waaxid faman ma jiniba ma insiba aduu kaan faman yaatiiku bimaain maciin ilahay subxaana wa tacala unbaa keeni kara idan haadihi waxay ka mid tahay masaaisha aan u baahanna in la fahmo caam marka yumkin yucarifuhu waaxid maala qofka inuu yirahdo haddaan ku yirahdo maalan in qofku uu dhihi karaa maalan cashara milyon intu ay noqon kartaa lakiin waxaan ka hadlaya lafdi kasto caama haddaad meel ku aragtid ama ismi istifhaam balba haddaad ku aragtay inuu caam yahay ogow maada ajabtum almursaliin jawaabteed bixiseen almursaliin rusushii lala hadlayay maxaad uga jawaabteen fa ayna tadhabuun jihawn ii sheeg ama xag cir ama dhul dheh ama kor ama hoosde ama bari dheh meelun ii sheeg fa ayna tadhabuun idan haddaad meel ku aragtid ismi istifhaam <coughs> waxaad ogaataa inuu hee caam yahay inta waa fahmna sooma su-aal laakiin hamza baan adeegsaday ama hal baan adeegsaday ma soo gelayaan baabkaas alhamza kow iyo hal ma soo gelayaan ma soo gelayaan maxaa hamzadu markay meesha ku jirta ama a markaan isticmaalo ama hal markaan isticmaalo xuruuf wey xuruuf markay noqdaan aniga kama hadlin xuruf waxaan ka hadlay asmaa listifhaam ee kama hadlin xuruuf alistifhaam halka waa fahmna sooma marka baabka ma soo gelayso waxaa kaloo lamida mid a alasmaa almawsuula asmaadii iyadu mawsuulada ahayd isim mawsuula alism almawsuul waa isimka isaga u baahan sila iyo caayid u baahan ama sila u baahan caayidka waa la xadfi يعني بمعنى الذي التي اللذان اللتان الذين اللاتي wixii la midka ah oo aad horay usoo aragteen ilahi subxaana wa tacala wuxuuna leeyahy waladii jaءa bالصidqi وصدqa bihi ulaa'ika hum اlmuttaquun wاladii jaءa kii la yimid biالصidqi la yimid wasadaqa bihi iyo waladii sadaqa bihi waa tan loo soo qadarto kan u rumeeyey macumuumba ulaaika hum lmuttaquun inay caamtaha waa tan maxaa isma usuulkan ee meesha yimid waa qof kasta ee runtii la yimid qof kasta ee midkii isagu fariintii runta ahayd dadka u siday qofkii rumayn soo gelaya inay caamtaha waxaa muujinaya khabarka arag ulaaika iyagoo dhanba hum lmuttaquun waxaa la mid a ah qowluhu jala wacala wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana wladiina jaahaduu fiina kuwa wadadeena ku halgamay lanahdiyanahum subulana haddaba marka aladiina arag ismawsuul wey ma dad gaara laga hadlaya ma waxaan leenaha alaaya haadi bitkhus fi cahdi nabiy sal ly slm yaan leenaha may ma waxaan leenaha waxay gaar ku tahay keliya dad gaara gruub gaar may waladiina jahaduu fiina waxaa muujinaya inay caamtaha lanahdiyanahum subulana jamc ba ilaahay subxana wa tacala adeegsaday idan meel kasta aad ku aragtay alasmaa almawsuula hadda ogow ism mawsuul baa lagu yiri laguma dhihin xaraf mawsuul taana dhegta u sida markii aan muriy ism istifaam oo aynaan u dhihin xarf istifaam oo waa marka ism mawsuul xarf mawsuul muxuu kala duwanya yaa ii sheegi kara yaa naxwaha wax ka xusuusta ma huwa alxarf almawsuul xaraf mawsuulku waa xaraf walbaba ee waxa ka dambeeya marka laysku xiroo laysku dhalaaliyo masdar uu ka dhasho waad waxyaabaa u taqaana sida in anna low kay waxay ka mid tahay waxyaabaha gadaal ka dhasha yani maalan haddii k iyo wixii ka dambeeya fii tawiil masder waa ta la dhaho in wamaa bacdaha fii tawiil masder waa ta la dhaho low wamaa bacdaha fii maalan eh, rubama wadu aladiina kafaruu low kanuu muslimiin maxaa lagu magaca marka lowdaa meesha ka dambaysa low kanuu muslimiin ay islaama waa la dhalaaliya sooma masder baa laga dhalaaliyaa haddaba xarafka iyo waxa ka dambeeya marka saal la isugu dhalaaliyo masdar laga dhaliya lagu magacaaba halkaas waa xarf mawsuul xarf mawsuulka isaga kama hadla waxaan ka hadla innaga alasmaa almawsuula haddaba waxaa kaloo iyada isweydiin leh asmaa almawsuula iyo rafaafaahin haddaan galno naxw ahaan waxay u kala qaybsamaan kuwa khaasa oo gooni yani e, gruub gaara ka hadlaya iyo kuwa mushtaraga oo waxa dhan ay ka wada dhexeeyaan mithaal haddaan bixino maalan wladii jaءa bاsidq ism mawsuul wey ma khaas ba aladi ja aladi ism mawsuul wey yuu khaas ku yahay mudakar labo mufrad wuxuu khaas ku yahay lab oo hal keliya soo ma ayb haddii laakiin meesha la soo qaato alati maxay khaas ku tahay mufrad oo muana soo ma marka waxaa lagu magacaabaa alsm almawsul alkhaas wuxuu gaar ku yahay lab oo mufrad ah alladii dhadig oo mufrad ah allati anu waxaan ka hadla allati markaan idhaahdo ruux dumarun baan ka hadla haweeney baan ka hadla allati laakiin marka alladii aan idhaahdo waxaan ka hadlay waxaan ka hadla nin baan ka hadlay ayb waxaa jira marka fi hada albaabi marka la joogay iyadana inay suurtagal ay tahay inay cumuumiyaad faa'iidayn karto haddaba qaala jala wacala fi kitaabi ina fii dalika lacibratan liman yakhsha cibra waxay ugu sugan tahay liman yakhsha mantaa ma khaas ba mise waa mushtarak man waa mushtarak soo ma u dhexaysaa waaxidna man waa dhihi karaa guruubna man waa dhihi karaa labka man waa dhihi karaa dhadiga man waa dhihi karaa soo ma wadaas waa ay u noqoto min siiq alcumuum liman yaksha yaa loola jeeda qof alla qofkiiba cabsi ilaahay ay ku jirto cibra halkaa ugu sugan yaa soo gelaya lab baa soo gelaya dhadig baa soo gelaya mid keliyaa soo gelaya jumc baa soo gelaya wahakada dawaalik qowluhu jala wacala walilaahi ma ma fi الsamaawaati wma fi اlard lafdiga maxaan lena marka waa mushtarak soo ma muxuu dhaha saaxib اljalaalayn wlilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi mulkan wa khalqan wa cabiidan ilahay baa iska leh waa lafd mushtarag waxaa soo gelay wax alla wixii meesha laakiin man iyo maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin manna lilcaaqil maana ligayr alcaaqil intaa keliya ku kala duwan yihin waxaa dhici karta marka lafdi is mawsuul ah caam ahaan inuu u laakiin khaas loola jeedo يعني مثلا هذا قوله جل وعلا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا والتي أحصنت فرجها waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo waa lafdiga kan allati oo dhan sooma laakiin waa khaas yaa loola jeedaa maryama maryama maadaama loola jeeda waxaan leenahay khaas buu marka noqday wama ila dalika min alumuur haddaba wuxuu kaloo sheekha ina yidhi haddana annakira qeybta lishanaad nakiradii hadda ma baahni marka nakira inaan sharxo fi siyaaqi nafyi waxay dig ku tahay fii siyaaqi اlihbaati waa nakira laakiin waxay soo gashay jumlo iyadoo diid ah aw innahyi amaba reebis xambaarsan aw isharطi marka annahyida kulliwa hoos dhigaysaa fii siyaaqi اnnafyi aw innahyi aw اsharطi aw اlistifhaami اlinkaariyi waxaan hoos dhigaynaa maxaa yeele siyaaq bay ku wadaa mudaafsan tahay annakira oo fii siyaaqi nafyi jumlad diidma ah ku soo aroortay aw innahyi aw fii siyaaqi nahyi jumlad reebisa ku soo aroortay aw isharti aw siyaaqi sharti jumlad shardi xambaarsan ku soo aroortay aw listifhaami alinkaariyi fii siyaaqi listifhaami alinkaariyi jumlo isweydiina laakiin haydaartayn xambaarsan ay ku soo aroortay ka qowlihi tacaala maalan wmaa min ilaahin ila allah waxaan u baxna marka annakira fi siyaaqi nafyi haddaan idhaahda wmaa min ilaah ilaah wamaa min ilaah meesha waxaa la rabaa in mithaal lanooga dhiga waa nakira ilah soo nakira ma hadda allah ma hadde waa ilaah ilah marka wuxuu noqon karaa wax kastoo la caabudo geed dhagax derbi guri bini aadam qorax dayax waa ilaah soo ilah baa la dhihi karaa soo dad baa ilah ka dhigtay waxaa leeyahy marka wamaa min ilah waa macbuud bu dad buu u yahay min ilaahin marka jumladii meesha ahayd maxaa timid maabaa timid wamaa min ilah walidaalika waxay dhahaan mintaa qur-aanka ta'aduwan maca alqur'aani waa silay dhahaan lakin zaa'ida wey minta wa loo keena waxaa la rabaa inaan lagaba teginba dhagax iyo geed wax alla wixii bini ilah ka dhigtay wamaa min ilaahin mid la caabudo ma jiro ila allah nakiradaa meesha soo gashay ilaah ah laakiin soo dhex aroortay jumlo nafyi ah maxay faa'idaysa cumuum lama kala reebin laga reebi maayo ilaahay diibavaaliga hindidu ay leeyihiin oo hadda ka hor dhumay ilal alaana sanad walba bisha oktoobar koodeeda la raadiyaa mana la soo helo kama reebayno qolyaha caabuda qaraxda kuwa ma dhehayno maalan ilaah waa laga soo reebaya madihin may madihin ilaahay abujahl baa laga reebaya macnaheed wamaa min ilaahin marka waa maxay wax kasta oo macbuuda ma jiro ila allah ilahay subxaana wa tacala waanba xaqa idan waxaan leenaha marka ilaah waa nakira jumlada u dhexdhacay waa jumlo iyado ha diidma ah haddaad aragtid waxaan laysla oqoonin oo nakira ah oo indefinite ah ee dhexdhacay jumlo diidmaa haddaad aragtid ogow siiqadaas inay caamtay ilah laga tegay malaha laha iyo allah subxana wa tacala baa laga soo reebay amiladan marka haddaan ku ihahdo maalan qof baa gurigan soo galay waxaan ku yidhi hal yuujadu fi daari axad markaasaan waxaan ku yidhi maalan maa min axadin fi daari ila waqad kharaj qof guriga ku jira ma jira ilaa waba tegay qomyaan ka tegay yani bimacnaa laa rajul walaa imra'a laa xaaris walaa amiir dadkao dhan wada baxeen wey marka haddaad aragtid wax indefinite ah oo ubastamtian laysla oqoonin ee jumlad dhex dhaca jumladuna ay diidma tahay inay tahay cumuum inay faa'idaynayso ogow waxaa la mida ah maalan wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-a ilaahay caabuda waxba ha la wadaajina shay-an walaa tushriku maxay u marka aw fii siyaaqi annahyi jumladdu nakirada dheh hadday dhex dhacdo siyaaq diidma ah iyada noocaam waxa wacbud allaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu ha la wadaajina bihi billaahi shay-an waxba shaygaas muxuu noqonaya marka waa caam soo ma laa sheekh fulaan walaa weli fulaan walaa qabr fulaan walaa rasuul fulaan shay-an baa layidhi inay caamtaa waxaa ii muujinaya waxaan leeyahay ko nakira oo laislama yaqaan laba waxay dhex dhacday jumlo nahye haddii nakiro ay dhex dhacda jumlo nahye maxay ii faa'idaynaysaa cumuum wey marka ma kala reebayo haddana shardigii in tubduu shay-an haddaad wax muujisaan aw tukhfuuhu ama aad qarsataan ood qarisaan فإن اللaha بكuلi شhaيi عalيima ilah wax walba بكuلi شhaيi عalيima ilah uu la فإن اllaha kana بكuلi شhaيi عalيima ilah wax walba uu la socdaa haddaba shay antaa meesha ku jirta macaan baa mise waa khaas anoon sharxin baa raba inaa ogaado macaan baa mise waa khaas waa caam leesh caam maxay caam u tahay maxay caam u noqotay nakirada halkee dhacday siyaaq shardi bay dhacday waa in tubdu haddii shardi weyde in tubdu if waa shardi shardi markuu meesh waxaan leenahay nakiradiiba waxay dhacday siyaaq hee diidma ah marka waxaan leeyahay waa cumuum wey ilaahi wa tacala haddana wuxuu yidhi wamaa min ilaahin ama man ilaahun hayru اllahi ya'tiikum bidiyaa ااstifham alinkaari horta maxaa loola jeeda istifham waa soo baran waa su-aal alinkaari waa maxay waa tawbiikhi qofka markaad su-aasha ku xumaynaysid oo nooca ma haydaartayn ay ku jirto oo lagu adkaynaya maalan man ilaahun hayr اllah bal ii sheega waa kee ilaahaan ilaah ahaynoo yaأtiikum bidiyaa iftiin idiin keenaya haddii ilaahay habeenka uu ka dhiga mid daa'ima waa kee yani maxaa la qofka inaad noocan jahligiisana muujisid su-aalna ugaga dhigtid fi nafsi اlwaqt bal waay adiga wuxuu ka yeel markaad leedaho kale nooc inkaari baa ku jira soo ma wixii baad diidanta su-aalna waad ka dhigaysaa jawaabta adoo adoo yaqaan wixii baad marka qofkii ku xumaynaysaa idan horka man ilaahun hayr ullaahi mantaa meesha taal waxaan leenahay horta waa nakira ko laba waxay dhacdaa fii siyaaq alistifhaam alinkaari marka waa maxay man ilaahun hayr ullah idinka ilaahun sheegta ilaahay heriga eh, sheegta kii jaahiliinta ay wadilah ka dhigan jireen sheegta kii ahlu maka ilah ka dhigan jireen sheegta mid hadda idin gacanta a ah ku samayseen sheegta man ilaahun hayr allah idan halkaa marka waxaan ka fahmnay macnaha waxaa marka jira qayb oo runtii eh, u baahan badanaa waxaa la khaldaa iyadoo baabka noo iman doono caam iyo mulaq yaa ii sheegi kara waxay kala duwan yihiin caam iyo mulaq maadaama aydan dhigan idin weydiin maayo waay caamka haddaan soo fahmna waxaan nidhi yastaqriq jamiic afraadi cala sabiil cumuum taa iyada dood kama taagna sooma ayib laakiin muطlaq haddaan maqashid waa calaa sabiili اlbadel kii hore muxuu calaa sabiili اlcumuum laakiin muطlaq calaa sabiili اlbadel oo maxay u kala duwan yihin caam markaan idhaahdo dhammaan hadda haddaan idhahdo maala khud hada اlmilyoon halkan milyan oo lacagta intaad qaadid acطi aلطalabata aw jamiic aلطalaba haddaan idhahdo arday lagama tegi kara sooma arday miyaa laga tegi karaa lagama tegi karo lakiin haddaan idhaahdo acطi طaaliban arday c kow ardayguu doonuu noqon karaa laakiin haddaan mid siiyo mid kale inaan siiyo uma bahni sooma waa caam markaan ka hadlay ardada dhan inaan midkas midkas u soo geli karo cagdaalada laakiin calaa sabiili badli wey mid haddaan siiya kan kale kuma khasbani wey calaa sabiil badl waa maxay kan baan ku kaaftoomi karaa mid kale uma gudbay wey halkaas marka midna waa mutlaq midna waa caam halkaa midna dhacda ta halkaa marka waxay ka tahay waxyaabaha amhilada ma aragta hadda ku ihahdo maalan laa tactiq raqaba ama laa tadbax shaatan idheh laa tadbax shaatan caam yaa mise waa waxaan aryaa meel kugu xaraysan oo boqol iyo waxuu ahaa waxaan laa tadbax shaatan caam iyo mise khaas laa tadbax shaatan ri ha gowracin caam wey kulligood ammahan kaa helay sooma laakiin markaan ku idhaahda maalan idbax shaatan maxaa noqonaysa waa mutlaq leesh mid haddaad gowracda inta kale waa baahni sooma marka cumuumku waa shumuul kulli waa lala gaaraya yatanaawalu jamiica afraadi mulaqusa nacam shaatadan waa ula jeedi karaa taayara ula jeedi karaa tan weyn baa ula jeedi karaa tan albaabka xigtaan ula jeedi karaa tan xaggaan ula jeedi karaa laakiin haddaan mid aado midda kale uma socdo waa bedel waa fahamna sooma halkaa marka waa farqiga ugu weyn ee lagu kala saaro ee waxaanay leeyihiin almulaq walcaam weji kalena wuu jiraa lagu kala saari karo halkaana marka waa difference kale oo runtii u baahan in lagu baraarugo yani bimacnaa midna waa taqyiid midna waa khaas walidaalika tafsiirka marka badana la aqriyay istinahan munqatic ka dhigi marka la dhihi jiray maxaa loola jeeda yani maalan hadda haddaan ku yihahda maalan yani caamka istina waa suurtagal waa laga soo reebi kara hadda haddaan ku yihahda maalan yani waxbaan sheegay waxaan ku yidhi akrim jamiica alabati ila zaydan ardada dhan wanaaji lakin zayd waan ka soo reebi karaa sooma zayd baan ka reebay laakiin ardada qof laga tegi kara lakin zayd baan ka soo reebay haddaba caamkii istithna wuu aqbali karaa laakiin muطlaqu isagu istithnaha markuu aqbalaya waa in aad la timaada inqiطac ka dhigtid maala haddaan ku yidhahda maalan akrim rajulan nin wanaaji ama acطi rajula min min aطulaab nin ardada ka mida si haddaan ku yidhahdo ilaa ma dhihi karaa ma dhihi kara waa inaan dhaho laakin mutlaqu markuu isagu istitna ma aqbali karo oo jumlad waa ina inqiaac ka dhigo halka caamku istitna u aqbali karo halkaa marka waa difference kale ee labada markaa lagu kala saari karo haddaba kasoo gudub haddana wuxuuna leeyahay almucarafu biاlidaafati mufrada siiqadee waaye siiqada lixaad almucarafu midkii laga dhigay mucaraf mucaraf wuxuu kasoo horjeedaa macrif waxay kasoo horjeedaa nakiradii almucaraf waa la tacriifiyey maxaa lagu tacriifiyey bilidaafati tiirin iyo cuskin meel la cuskiyey mufradan kaana ahaaya mid keliya am majmuucan ama mid wadaraysan oo plural ha noqdo ka qowlihi tacaala wadkuruu nicmat allahi calaykum wa ka qowlihi tacaala fadkuruu aalaa allahi hadda wdkuruu nicmat allah ilahi subxana wataala wadkuruu nicmat allah ilahay nicmadiisa xusa nicma ma nakira mise waa waa waa macrifa nicma yaa ii sheegi nicma nakira walaa macrifa nakira walaa macrifa qowla waaxida alculamaa alqaa'iluun bilmacrifa farta taaga haye cali halkaa shaad baa ku noqotay adii cismaanba waa nicma hadda annicma anigu ma dhihin nicma ya anigu maba sheegin wax kale nicmo keliya ma adhin kelmadaas keliya ku weydiiyey waxba ma idaafeen weli ha nicma keliya nakira soo okay haddii waan tiiri waxaan nicmat allaahi hadda maalan yad baan idhi ama kitaab baan idhi nakira ma kitaabu muxamadin markaa mxuu noqonaya kitaab laysla yaqaan sooma waa kitaabkii hebel uu iska lahaa sooma macrifay noqonaysaa haddaba haddii aad aragtid nakira meel taal oo la tacriifiyey tacriifkana ay ku kasbatay tiirin loo tiiriyay shaya macrifo ah waa cumuum nicmat allah haddaan marka ilahi subxana wa taala wadkuruu nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa xusa nicmada ilahi maxay noqon kartaa asixa alcaafiya waxaad cuntid almn wax kasta nicmo gaara marka malaha maxaa yeelay waxaan leenahay inay cumuumtaa waxaa muujinaya nakiro la tacriifiyey waayo waxaana lagu tacriifiyey tiirin loo tiiriyey shay mucaraf ah oo allah subxana wa tacaala <clears throat> marka wuxuuna yidhi sheekha mufradan kaana aw majmuucan mufradan nicmat allah mufrad majmuuca maxaa muujinaya fadkuruu aalaa allaahi nicamta ilaahay ilaahay nicmooyinkiisa xusa waa jamc sooma marka jamca kan aalaa keligii markaan aala waa nakira laakiin aalaa allahi markaan irahdo waa la yaqaan nicma waa nakira nicmat allahi markaan irahdo waxay noqotay macrifa halka wayna dhacday sooma iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha keena in wuxuu noqdaan cumuum ay faa'iideeyeen ayb haddana al mucarafu bal alistiqraaqiyati mufradan kana aw majmuuca almucarafu midka isna la tacriifiyey bial lagu tacriifiyey kii hore idaafa lagu tacriifiyey yaan idinka hoos bixin kan al baa lagu tacriifiyey arif ilan waa meesha eh, articleska english kaga jiro kale the oo kale al baa lagu tacriifiyey al alistiqraaqiyati waxaa jira saddex noocal baa jirta al ahdiyaa jirta al bayaanljinsi baa jirta tan waxaad ogaataa labada kale ha ku fekerin amiladooda waan fahmi doonaa tan waa tii istiqraaqiga ahayd istiqraaqi maxaa lagu magacaabaa midaan waxba ka tegaynin mufradan kaana ahaayaa shaygaas la tacriifiyey ow majmuucan ahaayaa ama ha noqdo mid keli ah ama jamc ha noqdo maalan ilahi subxana wa tacala wuxuuna yidhi wakhuliqa alinsaanu daciifa wakhuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii daciifan xaaluu yaha la abuuray haddaba insaan markaan dho alinsaan maha insaan markaan dha maxaa loola jeedaa soo nakira maha laakiin al insaan markaan dhahana waa macrifa soo ma lakin yaa ula jeedaa insaankeen ula jeedaa ma waxaan ula jeedaa aadam waxaan ula jeedaa ma aragtay kii kaafirka waxaan ula jeedaa kii muslimka maxaan ula jeedaa waa al istiqraaqiya ah insaankuu doonaba ha noqdo waa daciif waa marka kan waa markan waa iyada mufrada iyadoo jamc arag wإida balaga الأطfaalu minkum اlxuluma falyastأdinuu kama اstأdana اladiina min qablihim yaryarka idinka aad dhasheen haddii ay qaangaar ay noqdaan idan ha idin weydiisteen sidii kuwii iyaga ka horeeyey oo walaalahoodba markay qaan gaareen idan ay idiin weydiisan jireen oo kale idan ha idiin weydiisteen alaطfaalu baa la yidhi marka marka hore waxay ahayd طifl oo hal mida aطfaal waa la jamciyey welina kere kama baxsana alaطfaal mucaraf bial buu noqday aliflaan baa la soo geliyey oo jamca maxay noqota marka alaطfaal lama kala reebayo kuma jiraan marka lama dhahayo mayk waxaa laga wadaa qoladaasa laga wadaa iyo atfaashii sida ahayd waa caam halkaa iyo waxa la midka ah baabkaasi meesha soo geleen maala qowluhu jala wacala walcasri ina alinsaana la fii khusr ina alinsana maxaa leedahay marka ina alinsaana dadka khasaarada ku jira waa kuwee insaankii kaafirka ahaa miyaan leena maxaan leena al ina alinsana maxaa ku fasiraysaa insaan oo dhan maxaa u tiri insaan oo dhan maxaa yeelay nakiradii mucaraf bay noqotay soo ma maxaa lagu tacriifiyey al ashu maxay tahay istiqraaqiya haddaba insaan oo dhan kama tegin ilahi subxana wa tacala haddana wuxuu yidhi aw aطifl aladiina lam yadharuu cala cawraati الnisa iyadana waa lanoo soo sheegay waxay ka mid tahay majaalaadkaasay ka mid tahay kasoo gudub marka وأma almucarafu marka idinka wuxuu idin qoray wuxuu ii qoray almucarafu bial اstiqraaqiya waxaa kaloo jira almajmuuc almuxala bial istiqraaqiyan way dhahaan nusakda qaarkoodna way ku qoranta lakin waa isku midkii almucaraf hadda waxaan baranna marka al oo alistiqraaqiya oo inclusive ah article oo inclusive wey